وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله baabu bayaani xukmi camali اlkaafiri idaa aslama bacdah wuxuu ku saabsan yahay bayaan caddayn la caddaynayo xukmi camali اlkaafiri gaalka camalkiisa xukunkiisa wuxuu yahay idaa goortii aslama u islaamo bacdahu bacda hada alcamal camal wanaagsan oo uu sameeyey qabla alislaam islaamka ka hor markuu islaamo ka waran camalka asagaa ma la ictibaari oo wax ma u taray qaala xadaanii xarmalata bnu yaxya qaala akhbarana ibnu wahbin qaala akhbaranii yunus ibnu yaziid alayli can ibni shihaab moxamed ibn muslim ibn cubaydillahi ibn shihaab الzuhri qaala akbaranii curwaة bn zubayr baa ii warramay buu yihi ana xakiim ana xakiim ibna xizaam xakiim ibn xizaam ibn khuwaylid radia allahu canhu waardaah saxaabi jaliila weeye khadiija bintu khuwaylid um lmuuminiin alkubraa ayaa eeddo u ah walaalkeed baa dhalay xakiim ibnu xisaam ibnu khuwaylid iyaduna khadiija bintu khuwaylid weeye wulida fii jawfi lkacba kacbada gudaheedaa lagu dhalay rooyadiis oo shankeeda dhammaaday oo kacbada ku jirta halkaa foosha ku qabatay marka halkaasuu ku dhashay kacbada gudaheeda qabla alislaam lixdan sano noolaa islaamka intuu soo galay lixdan sano noolaa boqol iyo labaatankaasuu gaadhay ahbarahu curwad binu zubayr buu u warramay annahu qaala inuu yidhi lirasuuli illaah nabiga calayhi salaatu wasalaam ee qaala xakiim xakiim baa lirasuulilah nabiga calayhi salaam wuxuu ku yidhi ara ii sheeg nabi allow ii waran umuuran umuur iyo arrimo kuntu aan ahaa ataxanafu biha kii ku cibaadaysto fi ljaahiliyati jaahiliyadii qabla alislaam wixii dhacay ay ku dhaqmi jireen baa jaahiliya la yidhahdaa hallii ma ii sugnaaday fiiha wixii islaamka ka hor aan samayn jiray oo acmaal wanaagsanah min shayin shay ma iiga sugnaaday wax ma ka helayaa faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam baa wuxuu yidhi aslamta waad islaamtay calaa maa aslafta wixii aada hor marsatay oo min khayrin khayra yaad ku dul islaamtay oo haddii aad islaamtay wixii acmaal ahaa ee wanaag ahaa eed samayn jirtay ilaahay waa kuu qorayaa waxbayna kuu tari waa tafsiir oo ka mida tafaasiirta aslamta waad islaamtay calaa maa aslafta ay bisababi maa aslafta wixii aad hormarsatay oo min khayrin khayra iyo dabcigii fiicnaa ee dhaqanka ku ahaa sababtiis ayuu ilaahay islaamnimada kugu geliyey ood ku islaamtay oo wixii wanaag ahaa ee khayr ahaa ee lo timaanla imaan jirtay wuxuu noqday mid kuu soo jiiday inaad islaamnimada gasho oo islaamkaba sabab ilaahay kaaga dhigay oo qofka hadduu wanaag sameeyo wanaagu wanaag buu dhalayaa wanaaggii aad samayn jirtay ee xorayn iyo sadaqo iyo silaturixim ahaa wuxuu dhahay markii dambe qalbigaada inuu jalca oo iqbaal iyo qaabilid aad u yeelato diinta iyo gelitaankeeda wataxanuthu atacabud ataxanathu yuu ku fasirayaa atacabudu weeyaan waa tafsiir lafdigaasaa lagu fasirayaa mudrajka aakhiriga ah tafsiir wey hadda ka hor xadiidkii caaisha radi allahu canha fii badi lwaxyi wakaana sala allahu alayh wasalam yataxanau layaaliya dawaati cadad waa kii ku fasiraya zuhri wataxanuhu huwa tacabud qaala waxadaanaa xasan alxulwaani wacabd bnu xumaydin qaala alxalwaani wuxuu yihi xadaanaa lafdigaas siiqadaasu isticmaalay siiqat taxdiid oo jamaaca tusaysa xadaanaa sheekhi isaga iyo arda kalaa ka maqlay macnaha saas wa qaala cabdun isagu wuxuu yihi xadaanii ayuu yihi keligii buu ka maqlay yacquubo wahuwa yacquubkaasna ibn ibrahim ibnu بن weeyaan yacquub ibn ibrahim ibnu sacad ibn cabdiraxmaan ibn cawf aلzuhri qaala xadaanaa abi can saalix saalix ibnu kaysaan can ibni shihaab aلzuhri maxamed bn muslim marka saalix wuxuu mutaabaceeyey ardaygii hore ee soo maray ibnu shihaab ka warinayay ibnu shihaab aلzuhri baa marka midaarka ah xadiidku uu iskugu imaanaya yunus waa ninkii hore haddana waa saalix qaala akhbaranii waxaa ii warramay ana xakiim ibnu xisaam radia allaahu canhu ahbarah wuxuu u sheegay curwa binu zubayr annahu qaala lirasuulillah inuu nabiga ku yidhi sala allah alay wasalam ey rasuul allah ee yaa rasuul allah rasuul allow arayta waxaad ii sheegtaa umuuran arrimo kuntu aan ahaa ataxanaqu biha mid ku cibaadaysta fi ljaahiliyati islaamka ka hor min sadaqatin sadaqa aw cataaqatin xorayna aw silatin raximin qaraabo xiriirin ah afiiha ajru ajir ma ka heli faqaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi aslamta waad islaamtay calaa maa baad ku dul islaamtay oo lagugu bineeyey cibaadadaadan ka dambaysay islaamku waxay ku binaysan tahay calaa maa aslafta waxaad hormaraysatay hormarsatay oo min khayrin khayra fadlullahi waasic wixii dunuub ahaa ee gaalka uu la yimide shirki iyo qatli iyo zina ahaa alislaamu yahduu maa qablahu waan soo marray xalay wixii ka horrey o dhan islaamkaa baabi'inaya laakiin wixii fadli iyo khayr iyo wanaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu islaamnimadiisa ay fiicnaato waa u qorayaa subxaanahu wa tacaala qala xadaana isxaaq ibn ibrahim alxandari ibna rahawayhi isxaaq ibn ibrahim alxandari wuxuu mashhuur ku yahay ibna rahawayhi waa shaykhu lbukhaari wa muslim wagayrihim waa kii bukhaari kitaabkiisa sababtii uu ku alifay ee ku xumbaartay asbaab baa jirtay baaciso oo ku xumbaartay waxaa ka mid ahayd ishaaro sheekhiisi uu ishaaray oo yidhi waxaa fiicnaan lahayd in la helo qof u quma jamcu axaadiidi rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam asaxiixa axaadiista nabiga oo saxiixa oo daciif oo dhan laga turxaab tiray qof noo aruuriya aan rabi lahayn imaamka bukhaari oo daalibulcilmi muntabihaay oo dadaal badnaay oo saaxibulhimma caaliya himmadiisu ay sarraysay markiiba qalbigiisii bay taabatay inuu aqbalo una istaago dalabkaa ah sheekhiisii isagoo oo ilaahay istikaaro ka weydiistay oo ducaystay ru'yooyinna ku riyoodayna ay ugu fasireen nimanka mucabiriinta ee ruyada fasira wuxuu arkay isaga oo rasuulka sal allahu aleyh wasalam ka horgufaaye ah yani babis haysto waxsaa kale waxyaalaha wa qofka laga horgufo oo kale markaasaa nabiga aleyh salaatu wasalam uu ku arkay so saas lagu sameynaya hadduu weydiiyey dadka ruyada cabire ee fasirana waxay dhaheen inaka tadubu can rasuuli illahi sala allah alay slam alkadib nabiga beenta iyo wixii aan jirin ee loo nisbeeyey loo tiiriyey ayaad ka difaacaysaa baa layidhi markaasi arrintii dhiirigelin labaad ayay u keentay isxaaq bn ibrahim alxambali wa cabd bnu xumaydin qaala waxay yidhahdeen akhbaranaa cabdrazaq bn hamaam sancaani akhbaranaa macmar bn rashid isasdi can zuhriy bihada isnaadi xaa waxadaanaa isxaaq bn ibrahim akhbaranaa abu mucaawiya isxaaq marka laba arday buu yeeshay waa cabdrazaq iyo abu mucaawiya sanadkan dambana lama socdo cabd bn xumayd qaala xadaana hishaam bn curwata can abi curwa can xakiim bn xisaamin qaal qultu waxaan idhi ya rasuul allah ashyaaan sheeyaal iyo arrimo kuntu afcaluha aan samayn jiray fi ljaahiliyati jaahiliyadii islaamka ka hor ka waran wax maliii qoraya qaala hishaam yacni atabararu biha aan biri iyo ixsaan iyo samafal u samayn jiray faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi aslamta waad islaamtay calaa maa aslafta waxaad hormarsatay laka adiga min alkhayri khayra ayaad ku dul islaamtay oo waa kuu jirtaa iyo sababu ilaahay kaaga dhigay dabcigaas wanaagsan eed samayn jirtay macaani kalena waa la geliya kuwaas ila wanaagsan laakiin wixii xumaan ahaa waa la baabi'ini oo uu la imaan jiray islaamkaa baabi'inaya aslamta aslamta calaa maa aslafta laka min khayr qultu fa wallahi baan ku dhaartay haddayba saa tahay oo khayrkeydii hore uu iga dayacmin laa addacu ka tegi mahayo shayan wax sanactuhu aan samayn jiray fi filjaahiliyati islaamka ka hor ilaa facaltu waan samayn fi filislaami islaamka milahu asagoo kale wixii khayr ahaa waa ii soconaya oo markuu islaamay wanaaggii asaga ahaa waakii nabiga calayh salaam ku tilmaamay khiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaami idaa faquhu hadday markii dadkii khiyaarta ahaa islaamka ka hor islaamka markay soo galaan oy diinta fahmayn ayaguma khiyaara khiyaarnimada khiyaarnimo uma isii kordhinaysaa islaamku wanaag uma usii kordhin marka wixii wanaag ahaa ee uu samayn jiray inuu sii wado ayuu go-aansaday laakiin gaalada samafalka ay sameeyaan iyo biriga iyo khayrka iyo muxuu ahaa naxariista wax badan oo ay gelayaan baad arkaysaa oo abaaraha dadka ay qabsatay iyo dadka colaadaha ay ku dhaceen iyo cudurada iyo intaasoo xoolo kuwood ay leeyihiin bay bixinayaan iyagoo markaa insaaniyad iyo raxmad ilaahay uu qalbi wada geliyey bini aadamka u qabanaya waxaas marka aakharo markii la gaaro iimaankii aasaaskaha iyo allahii ay waxaa u samaynayeen dartii iyo shuruudii qabuulka ayaa ka maqan aakharo waxba ugama horeeyo laakiin adduunyada waxay ku helayaan caafimaad iyo cunto iyo barwaaqo iyo sumcad bay ku helayaan sumcad bay ku helayaan walidaalika gaalka ixsaanka iyo samafalka sameeye iyo midka aan samafalkaba sameeyeynin sida yuhuudda iyo ruushka iyo kuwa ayaga ah yatwo toodoo socota ma arkaysidi isku mid maaha isku mid maaha kuwanaa ka ixsaan badan fii saxiix muslim baan ku arki doonaa wixuu nabiga calayhi salaam uu ku ammaanayo banin asfar nimanka la yidhaahdo inay waxyaalo sifaadaho wanaagsan ay lahaayeen qur-aanka kariimka xataa markii uu muqaaranaynayay yuhuudda iyo nasaarada wuxuu ku tilmaamay yuhuudda iyo mushrikiinta wataniyiinta ah inay yihiin kuwa ugu neceb mu'miniinta iyo muslimiinta kuwan kalena kuwa muslimiinta ugu dhow xagga maxabada iyo raxmadda ayaa lagu tilmaamay marka waxaa weeyaan qof walbaba wixii wanaaga uu leeyahayna waa mudan yahay waa lagu ammaani wixii aakhara ku saabsan iyo iimaaniyaadka oo laga waayeyna waa arrimo kale oo caqadi ah qaala xadaanaa abu bakr bin abi shaybata qaala xadaanaa cabdullahi bnu numayr can hishaam ibni curwata can abihi curwa bn zubayr ana xakiim bnu xizaam actaqa wuxuu xoreeyey fi ljaahiliyati miata raqaba boqol addoon buu xoreeyey jaahiliyadii oo taqarub iyo ilaahay dartii bay ka tahay wa xamala wuxuu xumbaaray oo gaadid ceshi u siiyey dad calaa miati baciir boqol neef oo geelana dad buu siiyey oo masaakiin iyo ayuu siiyey yidhi ku guura uma actaqa wuxuu xoreeyey fi lislaam markuu islaamka soo galayna miata raqaba boqol adoon waxamala wuxuu xumbaaray calaa miati baciirin buu annaasa ku xumbaaray uma ata nabiya sala la alay slam fadakara naxwa xadiidihim wax ma ii taraysaa buu yidhi waa la soo dhaweeyey baabu sidqi liimaani iimaanka runtiisi iyo waikhlaasuhu ikhlaasuhu badhaxtirkiisa iimaanka dhabta ah ee aan shaki iyo shubahaad midna lahayn iyo shirki aan lahayn ee badhax tiran ee khaaliska ah iimaanka asaga ah ka fog dulmi iyo shirki ka fog waxaa lagu helaa ammaan iyo nabadgelyo fi dunya walaakhira addunya aakhiraba qaala xadaana abu bakr bin abi shayba qaala xadaana cabdullahi bnu idriis alawdi wa abu mucaawiyata dariir wa wakiic bnu ljarax can acma sulayman bn himraan an ibrahim النkci an calqmta bn waqaas calqamata ibn qays miya calqamata ibn qays calqamata ibnu qays ibn yaziid anakhaci wey oo ibraahimkaas ayuu adeer ugu quman yahay ibraahim ibn yaziid anakhaci iyo calqamata ibnu qays can cabdillaahi cabdullaahigana waa ibn mascuud alhudali abu cabdiraxmaan qaala wuxuu yihi lamaa naزlat markay soo degtay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun kuwa mu'miniinta ee iimaankoodana aan ku dheh darin oon ku dheehin ku barxin wax dulmi ah dulmigaas ayaa la fasirayaa kuwa unbaa ah kuwa hanuunay ayaga unbaana amni iyo nabadgelyo haysta ulaa'ika lahum اlamnu amni iyo nabadgelyo oo qofka markuu iimaan leeyahay dhaba iimaanku wuxuu usoo jiidayaa ammaan iyo istiqraar qalbi ah qalbigiisi baa xasili qalaq oo dhan baa ka tegi habi buu noqon deganaashuu ka helayaa iimaanka uu helay qalbigiisa nabadgelyu ku jira hataa wax hadday ku dhacaan waxaasoo dhanba iimaanka wuxuu u sheegayaa qadar ilaahay inuu yahay oo uu waxaan waxba weyn uusi ahayn waa ku raalli noqonayaa iimaanka ammaan baa lagu helaa adduunka iyo aakhiraba naar baa lagaga badbaada aakhirada kuwaan baa hanuunay aayadda markay soo degtay shaqa dalika waxay dhibtay calaa asxaabi rasuulilah saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa dhibaya waxaa dhibaya walam yalbisuu iimaanahum bidulmin baa lihi muminiinta aan iimaankooda wax dulmiga ku darin dulmigiibaa marka caam bay u arkeen inuu yahay caamna meehe waa dulmi khaas oo gaar loola jeedo wa qaaluu warkaase waxay dhaheen ayunaa midkaa nageeba laa yadlimu nafsah yaa naftiisa aan dulminaynin nabi allow ah, qof walba oo aadama ah dulmi waa ka dhaca naftiisibuu taqsiir iyo gaabin ku samayn oo waxaan u wanaagsanayn buu samayn oo dulmi ku noqoni aadamihii buu dulmini dulmigu waa fara badan yahay faqaala rasuulu llahi sal lla ly slam wuxuu yidhi laysa maa huwa dulmigu kamaa tadunnuun saad u malaynaysaan inamaa huwa dulmigan aayaddu ay sheegtay waxaa weeyaan kamaa qaala luqmaanu libnihi luqmaanu lxakiim ninkaa qiimaha badan oo wiilkiisa u dardaarmaya hadalladuu ku yidhi waxaa ka mida ah inuu yidhi yaa bunaya laa tushrik billah ina shirka la dulmun cadiim wiilkaygiiow ilahay u sharigeeda shirkigu waa dulmi weyn marka dulmiga la leeyahay iimaanka la qaabiliyey ee ka soo horjeeda waa shirkiga iyo kufriga weeyaanoo dulmi la galo ka ugu weyn weeyaan dulmiguna waa wadcu shay fii kayri mawdicihi shayga oo meel aan munaasabahayn aad dhigto aad shayga oo meel munaasabo una ahayn aad dhigto yaa dulmi ah qofkii marka allihii khaaliqaha abuuray maaligaha raasiqaha gacanta ku hayay uu u baahnaa laxda uuna ka maarmi karin cibaadadii uu lahaa meel kale u leexiyey oo wax kale ka siiyo makhluuqaa ah, dulmi ka weyn marka ma jirto ah, meelaan meeshii ahayn buu wax dhigay wey ina shirka la dulmun cadiim ayaddaas marka waxaa weeyaan qofka mu'minka ah ximaayat tawxiid iyo iimaanka iyo ilaalintiisa ayay ku xumbaaraysaa in la iska ilaaliyo shirki bianwaacihi wa aqsaami qaybihiisa oo dhanba uuna soo gelin iska naarta shaydaanka mar walbaba aad ogaato addaaru naaficu wallah axadka wax dhibi kara ee wax anfici kara waa ilaahay wa tacaala axadka acmaashaada oo idilba ay u noqonaysana waa asaga axadka waxaad samaysana kaa abaalmarin wixii xumaan ahaana kaa jaazinna waa un asaga subxaana wa tacaala marka in layska ilaaliyo oo la dhowro shaydaankuna madaakishiisa way badan tahaye cibaadadii muuminkii buu soo weerari oo shirkigii asqarka ah oo riyaa iyo sumca iyo laga arkay iyo waxaasu kusoo gelinaya marka difaac in lagu jiraan loo baahan yahay iska ilaaliso aayaddanna waxaa weeyaan waxay mithaal u tahay lilabi alxanuuni lbaar annaasix aabbaha naxariista badan ee naseexada badan ee ilmihiisa u naseexeynaya ee jecel yay tusaale u tahay inuu ilmihiisa ka dhiso tawxiidka iyo iimaanka inuu ka dhiso waxaa ugu weyn carruurta in badanka iyo jismiga laga kobciyo keliya ma ahee waa laga daran yahay ruuxda iyo qalbiga iyo iimaanka in laga kobciyaa loo baahanya oo shirkiga iyo duruqdiisii iyo wadooyinkiisa looga digo waana sifa waana waana siirada ay lahaayeen ambiyada ambiyada ay lahaayeen nabiyullaahi ibraahim iyo duriyadiisii isxaaq iyo yacquub iyo dhammaan dardaaranka ay bixiyeen ah, markay dardaarmaayeen am kuntum shuhadaa id xadara yacquub almowtu id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi maxaad caabudaysaan gadaashayda carruurtaydiiyow maxay dheheen nacbudu ilaahaka ilaahaada keligii ah ayaan caabudayna ee ambiyada kalena ilaaha uu ahaa hadaladiis waxaa kamid walaa tamuutuna ila anta muslimuun ah. yaa bunaya ah. markuu dardaarmaayey wawasaa biha ibraahimu baniihi wayacquuba yaa banaya in allaha istafaa lakum diin falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun ha dhimanina idinkoon muslimiin ahayn ibraahiim baa aabihii la hadlaaya ayaduna waa miaal dhanka kale ah waxaa dhici karta ardaygu ama ilmuhu ilmuhu iyo waalidku inuu waalidkii u naseexeeyo waladku inuu waalidka u naseexeeyo iyaduna ibraahim calayhi salaam bay tusaale u ah oo aabihii la hadlaayo le yaa abati ya abati ya abati laa tushrik billah ilahu shariyeen lima tacbudu maa laa yasmacu walaa yubsiru walaa yuqni canka shay maxaad u caabudaysaa waxaan waxba kuu taraynin ayaduna marka naseexada asal iyo faracu waa ka dhexeeya ma aha inaad dhihi karto ma ilmahaygaa wax ii sheegi maya waxbaad u sheegaysaa waalidka waalidkana waxbuu kuu sheegi qala xadaana isxaaq bn ibrahim cali bn khashrab qala akhbarana ciisa whmna yunus xaw xadaana min jabir xaari tamimi qala akhbarana ibn muslim xa وxadaثna abu qurayb mxamed bn اclا akhbarana ibn idriis alwdi kulhm can acmash bhada isnaad qaala abu qurayb qaala ibn idriis wuxuu yihi cabdullahi ibn idriis weeyaan xadaaniihi awala abi aabbahay baa xadiidkan ii sheegay buu leehay ibn idriis can aabaan binu taqlib buu iga warramay can ilacmash buu ka warramay uma samictu minhu aabaankii baama ka maqlay buu way dhacdaa bisanadi naasilin axyaanan uma bisanadi alcaali in sanad naasila qof waasida ahaa ood kaga warinaysay aad marka dambe waasidadii intaad ka tagto qofku ka qaaday aad ka qaado sanadka caaliga ahna salafku aad bay u jeclaayeen aad bay u jeclaayeen baabu wuxuu ku saabsan yahay bayaani anahu subxaanahu wa tacaala ilaahay lam yukalif inuunan kalifin oo ku mashaqaynin ku takliifinin oona ka dalbaynin addoommaha ilaa maa yutaac wixii la kara mooyeen wixii qodoomuhu ay karaan unbuu ilahay ku kallifay waxayna karayninse ilahay kuma kallifayo subxana wa tacaala isagoo ilaahay khaaliqahu maalig ah waalmaaliku yatasarafu fii mulkihi kayfa shaa suu rabuu maaligu mulkigiisa ugu tasarufi karaa dulmina kuma aha haddana ilaahay subxaana wa tacaala sunnadiisay ku dureertay fadligiisa inuuna addoommaha saarin waxayna kari karin wa qowluhu tacaala wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu ah aayaddaas iyo siday ku timid iyo sababnazuulkeedii iyo meesha ay saxaabadu ka istaageen qaala xadaanii moxamed bnu minhaan adariir wa umayat bnu bistar alcaysh walafdi liumayata qaala waxay dhan xadaana yaziid bnu zureyc qaala xadaana raxuhu bnu qaasim can ilcala can abihi cabdiraxmaan wey can abi hurayrata qaal qaala wuxuu yidhi lama nazalat markay soo degtay calaa rasuuli illah nabiga calayhi salaam lilahi maa fi samaawaati wamaa fi lard waxaa cirka iyo dhulka ku jira labadaba ilaahay baa iska leh وإن tubduu maa في anfusikum ou tukfuuh haddaad waxa naftiinna ku jira aad muujisataan ama aad qarsataan yuxaasibkum bihi illaahu ilahay waa inugu xisaabayaa fayakfiru wuu لمن dhaafi liman yashaau qofkuu doono wa yucadibu waa cadaabaya man yashaau qofkuu doono ilahay waa cadaabaya wallahu allana calaa kulli shayin wax walba qadiirun kii karid badan wey wax walba awooddiisaa ku jirta isaga kale wayucadibu man yashaa wallahu calaa kulli soo oo wax walbaba saqiir iyo kabiir wax muuqda iyo wax qarsoon intaba ilaahay baa ka warhaya waana lagu weydiin doonaa saxaabadii maxaa ku dhacay qaala wuxuu fashtada dalika cala asxaabi rasuulillah saxaabada nabiga calayhi salaam oo wax allaala waxaan maanta nabiga weydiin lahayn ama aan ku calaacali lahayn ama aan ka murgi lahayn nooga murgay oo noo weydiiyey sala allah alay waslm nabiga ishtada dalika calaa asxaabi rasuulillahi buu ku adkaaday fa atow rasuul allah nabiga calayhi salaam bay u yimaadeen sababta adkaashaha keenteen waa arki doonaa uma baraku intay nabigu u yimaadeen ayagoo mutawaadiciina ixtiraam ku socda isgodaaya yay baraku waxay ku fadhiisteen cala rukabi lowyaha ta'aduban can rasuuli illahi sala alla alay slam labada low bay ku fadhiisteen ah, waa qaab edeb iyo khushuuc iyo tawaaducu ku jira wey nabiga calayh salaam bay ixtiraamayaan haybadiisii ayay markaa ka ixtiraamayaan dhowrayaan labada low intay lowyaha ku fadhiisteen oo ay nabigu hor fadhiisteen bay faqaaluu dhaheen ey rasuul allah rasuul allaw kullifnaa waxaana nagu kallifay min alacmaali acmaasha maa nudiiqu waxaan karro asalaata baana nagu kallifay waan karraa wasiyaama baana nagu kallifay waan karraa waljihaada baana nagu kallifay waan karraa wasadaqata saka ninkii xoola nagu kallifay waa la karaa waqad intaasba qaadanayo waa awoodaanadii bay ku jirtaa waqad unsilad waxaase la soo dejiyey calayka korkaada haadihi laaya aayadan walaa nudiiquha ma karro khawaairu nafsi iyo xadiiu nafsi wax qalbiga ku dhacaya oo la keli karin inta hadda aad fadhido intaasoo waxbaa qalbigaada ku dhacaya ku dhacaya ku dhacaya waxaa qalbiga ku dhacaya lama u oo wax waa khawaatir iyo hawaajis qalbiga kusoo gelaysa oo iska baxaysa waxna wuu ku sugnaan oo caqiide iyo casmi buu isku bedeli wixii marka caqiide iyo casmi ah oo qofka uu niyoodo oo uu go-aan ka gaaro oo u qaato manhaj ahaan iyo madhabaan u qaato oo qalbigiisa ku sugnaado xubnihiisana saamayn bay ku yeelanaysaa waxaa asagaa muctabar weeyaan waa muctabar walictibaari hadday noqoto maalan xasadka cadaawada xiqdiga waxyaalaha noocaasa go-aan inaad ka gaadho inaad qof wax yeesho oo casmi go-aana gaadho kadib deen adoo go-aanka gaadha lagaa gaarsiiyo waa kii lahaa nabiga calayh salaam labada qof ee muslimiinta ida altaqa almuslimaani bisayfayma falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar kii maqtuulkaha maxaa sababtiisa ay tahay oo naarta u galalaya la dilay ka wax dilay garanaya inahu kaana xariisan baa layidhi wuxuu ku dadaalayay oo casmiyey oo go-aansaday oo isku diyaarsaday marka cami hadday har ku gaadho waa masle kale laakiin waxaa khawaairtay kugu soo dhici eedan haran karin salaadiiba kugu soo dhici socodkaadiiba kugu soo dhici fadhigaadiba wa kugu soo dhici ayaduna maxay tiri wax allaalo wixii aad muujisataan baa li in tubduu maa fii anfusikum ah, naftiidna waxa ku jira aw tukfuu aw tukfuu maa fii anfusikum waxaa naftiidna ku jira haddaad qarisaan iyo haddaad muujisataanba yuxaasibkum bihi lah ilahay baan uga xisaabtamayn baa li tii bay marka leeyihin ma karro ah ma kontarooli kara qalbiga iyo waxaa nafta kusoo dhici qaala rasuulu lahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an taquuluu inaad tirahdaan kamaa qaala ahlulkitaabayni labadii kitaab ee min qablikum idinka inaga horreeyey wixii kuwa ehelka u ahaa tawraad iyo injiil kuwii lagu dejiyey yahuud iyo nasaara hadalkoodii oo kale miyaad dhihi rabtaan samicnaa maqalay wacasaynaa waan caasinay samicnaa wacasayna masaad rabtaa inaad dhahdaan bal quuluu dhaha samicnaa waatacna maqalay oo ateecnay qufraanaka nasaluka qufraanak ilaah waxaan ku weydiisanaynaa dembidhaafkaada rabbanaa rabbagaano wa ilayka xaggaadu almasiiru ahaaday marjaca iyo meesha loo noqonayano xaggaada wey war sidaa dhah caqiida niyad wanaag la imaada ilaahay waa alla raxiima rajadii aad ka qabtaa waad helaysaa laakiin marka hore nuqnuq iyo hadal iyo sidan adaga iyo waxbaa dhiira samicnaa waa acna dhah samicnaa waa acna waa imtixaan waa inaynu imtixaamaya markaa aayaddan soo degtay wax kale oo horteeda aad ku hadli kartaan ma jirto oo khiyaaroo inii furan khiyaar inima furra oon ka ahayn samicnaa wa aacna bal intaa dhaha qaaluu waxay dhaheen samicnaa wa aacna oo ateecnay qufraanaka rabbana wa ilayka almasiir waa isdhiibeen falama iqtara'aha alqowmu qowmkii markay akhriyeen aayaddii dallad biha alsinathum carabkoodina waa u dabacay carabkii baa u dabacayoo waa u sahlanaatay akhrinteedii iyo ictiqaadinteedii iyo rumaynteedii qaate faanzla allahu ilahi wuxuu soo dejiyey fii idriha gadaasheeda aamana rasuulu rasuul rumeeye rasuulkii muxameda sal l slam wuxuu rumeeyey bimaa unzila ileyhi wixii lagu soo dejiyey min rabbii rabbigii xaggii looga soo dejiyey wlmu'minuuna mu'miniintuna rumeeye kullun dhammaan rasuul iyo iyo muuminiinba aamana wuxuu rumeeyey billaahi alle wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi bay rumeeyeen qaaluu waxay dheheen laa nufariqu kala geyn mayno bayna axadin qof min rusuli ka mid ahoo qaar rususha ka mid intaan rumayno qaar radiidi mayna waan rumaynaynaa waqaaluu samicnaa waatacnaa gufraanaka rabbana ilayka almasiir aayadanba marka waxaa weeyaan inay ka soo baxeen oy dhab tahay iimaankoodii ama ay dhaheen samicnaa waatacnaa inay run tahay ayaa loo qariray oo loo tasdiiqiyey oo loo rumeeyey wa qaaluu samicnaa waatacnaa gufraanaka rabbana ilayka almasiir alla marka raxmaddiisi baa timid falamaa facaluu dalika markay sameeyeen nasakaha allahu ilaahay baa nasakhay aayaddaasi cumuumkii ama muxuu ahaa qaar culamada ka mida ah naskiga caamka oo la khasiso takhsiisulcumuum ayay naskii ku dhihi jireen wuxuu ahaa macno musalax oo qadiimoo jiray oo hore meelaha qaar waxaa arkaysaa taksiis bacda afraad ilcaam oo nasak lagu tilmaamayo aayaddo dhan miyaa la nasakay mise afraaddeeda qaar ka mida ah, lilahi maa fi samaawaati wamaa fi lard wain tubduu maa fii anfusikum wa tukfuun yuxaasibkum waxa marka la nasakay waxa weeyaan cumuumkii ahaa in wax allaala wixii nafta soo gala la xisaabi doono oo khawaatirtii iyo waxaadan go-aansanin iyo shaydaanka wuxuu qalbiga kaaga tuuray iyo waxyaalaha noocaas oo kalea inaan waxba lagu qabanaynin taas waa nasakh laakiin casmigii iyo go-aankii nifaaqa aada maqlaysa iyo kufriga ee gaalnimada oo wax qalbiga ku jira wey oo qalbiga ku istiqraaray ku sugnaaday taas waa laisku haystaa faanzla allahu caza wajal wuxuu soo dejiyey laa yukalifu llahu nafsa ilaahay naf kuma kalifaayo ilaa wuscaha daaqadeeda iyo awoodeeda waxay ah mooyeene lahaa waxay leedahay naftu maa kasabad waxay kasbato oo hawaab iyo camal iyo ixsaana wa calayha waxaa korkeeda maa kasabad waxay kasbato xumaana korkeeda ayuu ahaada jazaheeda rabbanaa rabbigaa noo bay dheheen laa tu'aakidna hanoo qabanin in nasiina haddaan halmaano oo waqdaana aan gafno nisyaan iyo wixii qasad la-aana oo casmi iyo go-aan aan la soconin oo khata ah ilduuf ah ilah waa noo qabanin qaala ilahi wuxuu yidhi nacam waa yahay waa yahay buu ilahi yidhi facaltuna waa riwaayada soo socota waa aqbalay marka saa u akrisa ood iimaanku akrisaba jawaabta ilahay baa socoto nacam waan ka aqbalay rabbanaa rabbigaano walaa taxmil calayna hanugu xumbaarin korka annaga isran culayskamaa xamaltahu cala aladiina min qablina kuwii naga horreeyay culaysyo fara badan iyo afqaal dusha laga saaray baa jirtay oo markay madax adeeg la yimaadeen oo ambiyadooda ay amar diideen oo su aalaha loo baahneen weydiiyeen oo tacamud iyo qallafsanaan la imaadeen baa ayagana lagu adkeeyey lamaa shadaduu shudiduu waa lagu adkeeyey toobadoodiiba waxaa laga dhibay ila isdilaam dembi qaarkood dambi bay galeen toobad baan rabnaa toobadiina waa inaa islaysaan ayaga baa seefiya warmihii isku qaatay wixii dhintay dhimay wixii dhaawacma dhaawacan wixii kale wakaas alla aqbalay qaar baa wayse wixii nijaasoo soo gaadha la dhihi jiray gooya maqasku gooya wax biyo oo dahiray ma jirte naxariista fiiri qaar baa la dhihi jiray sawaamicdii iyo biyacdii iyo kanaaista meel aan ahayn ad ku cibaadaysan kartaan ma laha innagana dhulkao dhan ba ilahay masaajid nooga dhigay oad ku tukan meel allah meesha kugu qabato marka culayskaas oo dhan yuu ilahay naga qaaday rabbana laa tuaakhidna in nasiina aw akhdana rabbana walaa taxmil calayna isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina qaala ilahay wuxuu yihi nacam waaye aqbalay rabbanaa rabbigana walaa tuxamilna maa laa daaqata lana bih waxaan daaqa aanan u lahayn oon awoodda anada ku jirin oo qalbigaana wixii kusoo dhacay aan awood u lahayn hanoo qabanin lagu xumbaanin qaala ilahi wuxuu nacamhaa wacfu canna zakaa nacafi allow ilaahuna cafi wanasaamax waqfir lanaa noo dhaaf dembigaanagi warxamnaa noo naxariiso anta adigu mawlaanaa baa tahay naasirkaanagi noo gargaarayay ee asaga oon ku cararaynay fansurnaa noo gargaar cala alqowmi alkaafiriin gaalo ilahu nooga gargaar qaala alla wuxuu nacamhaa waaya laba aayadoodoo cajiiba wey labadan aamana arasuulu iyo laa yukalifu llahu nabiga uu yidhi ninkii akriya habeenkii kafataah way ku filan yihiin kafataah lama kala qaadqaadin xaggay kaaga filayin aqbay kafataah way kugu filan yihin aduu akri haddaad akriso habeenkii markaad saaxarayso way kugu filan yihin xirsixirkuugu filan qira'at lqur'aan kugu filan ajir iyo hawaab kugu filan muxuu ahaa xirsixiq iyo xumaan laga ilaaliya kaaga filan wanaag oo dhan bay kugu filan yihin xumaan o dhan way kaaga filan yihin labadaasi aayadood aayadaha ugu qiimo badan bay kamid yihin qur-aanka kariimka wada qiimo badan haddana qur-aanku waa sii kala fadli badan yahay aayadaha iyo suwarkaba acdamu aayatin iyo acdamu suuratin baa la jirta suuradda qur-aanka ugu weyn xagga ajirka iyo hawaabka iyo qiima waa suurat lfaatixa acdamu aayatanna waa aayatulkursi weeye labadan aayadoodna iyaduna sidoo kale fadli gaaray leeyihi qaala xadaanaa abu bakr bin abi shayba وabu كrayb وiسحاq بن ibrahim وlفd لabi bkr qala isحاq abarna وqal أqrna xadaثna wkiع عan sufyan عan adm بn سlayman mوlى khalidi qala samictu سacيid بn jubayrin yuxadiث can iبn cabاsin radي الlah canهma qaal lama naزلت hadiه الaayaةu markay soo degtay wain tubduu ma fii anfusikum وtukfuuhu yuxaasibkum bih الlah aayadda markay soo degtay qaala wuxuu yihi dakla quluubahum saxaabada qalbigooda waxaa galay minha aayadaasi shay culays culays warsee ku dhici mar waxaasaan awood u leenahay lam yadkul aan gelin quluubahum quluubtooda min shayin wax kale waxaan weligood qalbigooda gelin baa galay oo culays ay dareemeen ah iyo sheegashaada faqaala nabiyu sala allahu alay wasalam wuxuu yihi markay calaa caleen quluu samicnaa waatacnaa wasallamna war idinku intaa dhaha maqalnay aeecnay hogaansanay dhaha sallamna waan hogaansanay istislaam qaala fa alqa allahu ilahay wuxuu ku riday aliimaana iimaan buu fii quluubihim quluubtooda ku riday markay si niyada u qaateen qalbigooda istiqraar iyo deganaashay iimaan buu ilahay ku riday markaasuu ilahay culayskana ka qaaday faanzla allahu tacala laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha laha maa kasabat wa ma ktasabat rabbana laa tuaakhidna in nasina aw akhda'na qaala qad facaltu ilahay wuxuu yidhi waan yeelay waa iga aqbalay rabbana walaa taxmil calayna xumbaarna isra culays kama xamaltahu cala aladiina min qablina kuwa inaga horreeyey qaala ilahi wuxuu yihi qad facaltu waan aqbalay waqfir lana warxamna anta mawlana qaala subxaanahu wa qad facaltu yeelay naga aqbalay wey bishaaro cadiima wey oo bishaaro aad iyo aad u weyn inuu ilaahay subxaana wa tacaala ducadaasi qofka ku ducaysta inuu ka aqbalayo bacdu wuxuu ku saabsan yahay tajaawuz illaahi ilaahay gudbinta iyo dhaafidda uu iska dhaafayo can xadiidi nafsi waxa naftu ay ku sheekaysato iyo walkhawaatir waxyaalaha kusoo dhacdhaca biqalbi qalbiga idaa goortii weeya markaan lagu qabanaynin lam tastaqira ayaan qalbiga ku sugnaanin soo maarti yani macnaha iyo muraadka xadiidka tarjumada iyo cinwaanka ayaad ka fahamtay waa fiqi fiqhu lxadiid baa la dhahaa taraajimta iyo abwaabta iyo canaawiintu waxay khulaasaynaysaa axaadiista fiqigoodii iyo fahamkoodii ay culimada ka qaateen qala xadaana saciid bn mansuur wqutayba bnu saciid wmuxamed bn cubayd اlqubari wlafdu lsaciidi qaluu xadaana abu cawaanat alwadax can qataada ibnu dicaamata sadusi can zurara ibna awfa can abi hurayrata radi allahu canhu ardaa qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waalih wasalam in allaha ilaahay buu nabigu yihi tajaawazanii ummatii ummadayda waxaad garanaysaa marka khasaa'is badan bay ummaddun leedahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadihii kale ka fadilay oo kaga fadilay ducadii nabiga calayh salaam iyo fadliga nabi moxamed sala allahu aleyh wasalam in nabi maxamed uu nabi noo yahay oon ummaddiisii noqonay sala allah aleyh wasalam baa wax badan oo khayra aan ku hellay wax khayr badan oo khayr aan ku hellay oo nabiga calayh salaam waa kii ilaahay ku yidhi markuu ooyay intuu duceeyo ummati ummaddii yidhi innaa sanurdiika can ummatika walaa nasuuk ummadaada waan kaa raalligelinaynaa wax dhibaato oo ku xumeeya la kulmi mahayaan ee ogow baa la yidhi ogow nabi maxamed sala allah alay wasalam ummatii suulaaba nafta kaga baxday sala allah aleyh wasalam in allah markaa hadalkiisi inuu inala weynaadaa la rabaa nabigaa naxariista badan ra naxariista badan ee wixii inaga casiizun calayhi maa canitum baa ilaahi waxaa ku adag oo culays uu ka dareemi wixii inaga culays nagu ah oo na dhibaayo dhanba nabiga ku culus sala allah aleyh wasalam acmaal uu kordhisan lahaayo oo saalixulacmaalah iyuu ka tegi ama lagu waajibiyaa oo hadhow kari waayaan naxariistiisa fiir rasuulka sal lla slam in allaha tajaawaza liummatii ummadayda ilaahay wuxuu iiga dhaafay maa xadaat bihi anfusuha nafteeda waxay ku sheekaysato oo qalbiga kaga dhaco maxaa qalbigaada kusoo dhici maalinto idin intaad socota fiiri intaad fadhida fiiri maa lam yatakalamu haddaynan hadlin aw yacmalu bi ayna samaynin wixii qalbiga kusoo dhacay haddaan af loo bedelin oon lagu hadlin ama ficil aan loo bedelin oon la samaynin qalbigu kaaga soo dhacay soo maaha waxba laguma haysto hadduu xasano iyo wanaag yahayna ajir baaba laguu qori qaala xadaanii camru naaqid ibnu bukayr wa zuhayr ibnu xarbin abu khaytama qaala xadaanaa ismaaciil bn ibraahim ibnu culaya xaw xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana cali bnu mushir wcabdة بن سlayman xw xadana ibn mثنى mحamed بn mثنى اcanaزي abu muسى وبn baشhاr mحamed بn baشhاr بn dar qala xadaثna ibn mshiri ibn adiyin maamed bn ibrahim kulhm an saciid bn abi carbubata an qataada bn dicama an zurarata bn wfa an abi hurayrata radi alahu anhu qaala qaala rasuulu lahi sal اlahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi in allaha caza wajal ilaahay tajaawaza wuxuu dhaafay liummatii ummadayda camaa xadaat bihi anfusuha nafteeda waxay ku sheekaysato maa lam tacmal haddaynan camal samaynin aw takalam ay tatakalam bihi ayna ku hadlin haddaadan afka kaga hadlin wixii laakiin aad ku hadasho maa yalfidu min qawlin ilaa ladahi raqiibun catiid ficilki iyo camalkuna waa la qoraya waxadaanii suhayr bnu xarbi waxadaanaa wakiic qaala xadaanaa miscar ibnu kidaam wahishaam xaa waxadaanaa isxaaq bnu mansuur akhbarana xusein ibnu caliyin can zaaida ibni qudaama can shaybaan jamiica an qataada bihada isnaadi mila baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa hama alcabdu bixasana addoonku hadduu xasano doono kutibad waxaa loo qorayaa xasana wain hama bisayi'atin haddii xumaan uu hamiya oo doonana lam tuktab loo qori maayo fii raxmadi ilaahi marka waxa aan lagu qabanaynin qalbiga kusoo dhici wixii xumaan aha wey laakiin wixii wanaag ahay niyadda gashatood cindiso oo niyadda gashato rabbi waa kuu qaraya subxana wa tacaala niyaddaba haddaad gashato qaala xaddaana abubakr bin abi shayba wazuhayr bn xarb waisxaaq bn ibrahim alxadani walafdu liabi bakr qaala isxaaq barana sufyan waqala akharana xadaana ibn cuyayna sufyaan can abi zinaad cabdullahi bn dakwan an acraj cabdiraxman ibn hurmus can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala la alay slam wuxuu yii qaala allahu caza wajal ilahi wuxuu yihi idaa hama addoonkayga hadduu hamiyo bisayiatin xumaan xumaan samee buu isyiri meel hebel aad wax samee waxaa samee ayaa qalbiga ka soo gashay falaa taktubuuha ha ku degdegina l malaaigti baa lala hadlaya ha qorina caleyhi korkiisa waxba haka qorina fainuu sameeyo ilaa uu ka sameeyo ha qorina li fain camila hadduu sameeyo oo wixii qalbiga soo gelay waa ka dhameeyey waaba sameeyey faktubuuha u qora sayi'atan baa lii hal sayi'a lama adkaynin sayi'a bas aa la yiri ah, hal sayi'a oo xumaana ugu jiida waidaa hama hadduu hamiyo oo doono bixasanatin wanaag inuu sameeyo falam yacmalha uunan xataa camal samaynin faktub waa u qora xasanatan xasano meeshaa khayrka aad waxaa soo samee waxaa hebel ugax ugee waxbaa qalbiga kaa soo galay maadan samaynin bimujarad in niyaddaa wanaagga ay qalbigaada gashay iyo wanaaggaasi waaba lagu qori markaaba sida loo kubcinayo fiiri xasanaadka sida loo dallacsiinayo addoommaha ilaahay u jecelyaha khayr badan inay helaan fa in camilaha hadduu sameeyo wixii wanaaggaha samaysid buuba ka dhabeeye sameeye faktubuuha u qora cashraa ugu yaraan toban man jaaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha toban laab baa loo qoraya hal mar ah loo qori toban ee loo qori waa intaa ugu yar hadduu niyad wanaag ikhlaaskiisu sii xoogaysan yahay makaanka munaasabadiisa zamanka munaasabadiisa baahida xilligaa jirta ay waafaqday wixii hadba hadduu arrimaha kale ee musaacidaadka ee muayidaadka ee xoojinaayo hadday la socotana waaba loo sii kordhinba adcaafan sabcu miya toddoba boqol bay gaari adcaafan kaiira ilahay mooye qof kale oo jirin ayay gaaraysaa hadba inta qofka uu diyaarsan yahay ee camalka uu u diyaarsan yahay sidii ay ahaydna oo imaado u xoojiya salaad baa tukatay salaaddii aad tukatay khushuucdaada intay dhanneed ah, labada qof ay isku ag tukanaysaa midna boqol kiiba toban buu heli mid boqol labaatan mid boqol soddon waa hadba khushuucda iyo diyaargaroowa iyo sixidda ficilkii iyo qowlkii iyo mxuaha ikhlaaskii intaas wax badan baa marka soo socda marka intii uu yahay buu mar walba yuu sii koraya laakiin waxay ka midaysan yihiin toban in lagu qoro waxa ugu yar ilahay subxaana wa tacaala aayaddaa uu ku sheegay wa qaala xadaana yaxya bnu ayuba qutayba bnu xujri qaaluu xadaana ismaaciil huwa bnu jacfar can ilcala can abihi can abi hurayra can rasuuli illahi sala allah alay waslama qaal qaala allahu caza wajal ilahi wuxuu yidhi idaa hama cabdi addoonkayga hadduu hamiyo bixasanatin wanaag walam yacmalha uuna samaynin katabtuhaa lahu waxaan u qoray xasanatan oo qoraya fain camilaha hadduu sameeyo katabtuhaa cashara xasanaat toban xasanaad baan u qoray hadduu sameeyo ilaa sabcimiyatin dicfin toddoba boqol oo laalaabay u gaari toddobada boqol waxay leeyihin culimmadu waa munaasabaadka ay ku xidhanta dadka muxsiniina oo hadda waxaa jira dadka muxsiniinta ehlu khayrka ahee weliba xaramka iyo meelaha iyo sacuudi ka agdhow qaar muslimiina meelo kamid waa laga yaabaa laakiin kuwaas waxaa qaarkoodna nooga sheegay sekadooda iyo sadaqadooda waxay ku hagaajiyaan bisha ramadaanka iyo xaramka marka sharafu almakaan wa sharafu azamaan walxaal intaasaa iskugu toosi wuxuu rabaa marka inuu laba laab helo laylatulqadar ood waxbaxsatay ka waran habeen laylatulqadar ma habeenada kaleu lamid yahay lamid maaha qiyaamkiisii iyo tugashadiisiiba waxaa la yidhi dambigo dhan baa lagu dhaafaya isaga muxuu ahaa kun biloodna waa ka fadli badan yahay marka wixii camalood la imaanayso dhanna waa sidoo kale taasuu socnaya waidaa hama bisayaatin xumaan hadduu hamiyo doono walam yacmalha una samayn lam maktubaha caleyh u qori maayo loo qori maayo fain camilaha hadduu xumaantii sameeyana katabtuha waxaan u qorayaa sayata waaxida hal sayaa loo qori xadana mxamed ibnu raafic naysaburi qala xadaana cabdrazaqin qaala abarana macmar can himam bn munabihin qaala hada ma xadaana abu hurayra can rasuuli lahi sala allah alay wasalam fadakara axaadiia minha intaad kitaabkan ku jirto waxaad maqli doontaa erayadaas noocaasa waa silsila iyo saxiifa iyo warqad awuu hamaam bnu munabih leeyahay dhammaanteenna ku arooraysa abu hurayra marka axaadiis far badanoo abu hureyre uu ka wariyey oo sanadka ku socota iyuu marka muslim raximah llahu tacaala kaaga soo warin hadba marka intii munaasabada ayuu kasoo qaaday markaasu wuxuu ku dhihi fadakara axaadiia minha saxiifadii hamaam ibnu munabi abu hureyre uu ka wariyey nabiga uu kasii wariyay calayh salaam weeyaan intanaan kaaga soo qaaday fadakara axaadiia buu sheegay minha waxaa ka mid a ah, qaala inuu yihi qaala rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu yihi qaala allahu caza wajal ilahi wuxuu yihi xadiiulqudsi baa la dhahaa xadiiulilahina waa la dhahaa ida taxadaa cabdii addoonkayga markuu ku sheekeeyo bian yacmala inuu sameeyo xasanatan xasano inuu sameeyo hadduu kuba sheekeeyo qalbigiisa ku sheekaysto qofna uma sheegin faana aktubuha low waxaan u qorayaa buu alla leeyahay xasanatan xasana maa lam yacmal hadduuna sameynin xataa faidaa camilaha hadduu sameeyo faana aktubuha waxaan u qorayaa bicashri amhaaliha toban laabkeed waidaa taxadata hadduu ku sheekeeyo bian yacmala sayi'atan xumaan inuu sameeyo qalbigiisa haddii kusoo dhacdo faana akiruha akhiruha low man iskaga dhaafi oo maa lam yacmalha intuuna samayn waxba loo qori maayo saya fa idaa camilaha hadduu sameeyana faana ana aktubuha low waxaan u qori bimiliha iyadoo kale unbaan loo qori oo lalaalaabaynin wa qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi qaalat ilmalaa'ikatu waxay tidhi rabbi rabbigayow daaka cabduka waa addoonkaadi baa kana yuriidu wuxuu doonayaa an yacmala sayi'atan xumaan inuu sameeyo yuu doonayaa inay malaa'igtu marka iraadada iyo mohoshada addoonka uu wax u mohonayo ogaanoo rabbi u muujinaya yaad ka garan xadiidka yaad ka garanaysaa iraadadii yuriidu wuxuu doonay weli ma samaynin an yacmala inuu sameeyo sayi'atan xumaan wahuwa absaru wahuwa allahna alla subxaanahu wa tacala markay malaaigtu weydiinayso wahuwa allah absaru absaru ka aqoon badan oo ka og oo ka arag badan bihi addoonka iyo waxa iraadadiisa ay tahay iyo doonidiisa ilahay baa ka yaqaan malaigta laakiin malaaigtu shaqadooda bay haysataa inay riboodka iyo warbixinta iyo arrimahooda ay fushadaan oo su-aalaha ka jawaabaan oo shaqadii loo diray ay kasoo warbixiyaan waa shaqo ay leeyihiin oy gudanayaan laakiin ilaahay callaama alquyuub wax walba waa ogyahay faqaala wuxuu ilaahay leeyahay urqubuuhu u suga ha u qorina fain camilaha hadduu sameeyo faktubuuha lahu u qora bimidliha xumaantii uu hamiyey ee sameeyey ayadoo kale un u qora wain tarakaha hadduu ka tago faktubuuha u qora lahu xasana hadduu ka tago oo ilahay dartii oga tago sidaad ka fahmi doonta xadiidka akhirkiisa u qora xasana loo qori xumaan buu doona inuu sameeyo waaba ka tegay inamaa tarakahaa wuxuu oga tegay min jaraaya e min jli aniga daraday min jaraaya e min jli aniga daraadayduu oga tegay xumaan buu dabca inuu sameeyo shaydaanku iska naaray acuudu billahi min ashayaan rajiim waa ka laabtay xumaantii xasanaba loo qoriba wa qaala rasuulu lahi sala la alay waslam nabigu wuxuu yidhi idaa axsana axadukum hadduu sameeyo wanaajiyo islaamahu islaamnimadiisa qofka hadduu wanaajiyo oo muslim khaalis oo wanaagsan fa kullu xasanatin xasano kasta oo yacmaluha uu samaynayo tugtabu waa loo qoraya bicashri amhaaliha toban laab ilaa sabci miati boqol oo laablaabbay ka gaadhay wa kullu sayi'atin xumaan kasta oo yacmaluha uu samaynayona tugtabu waa loo qoray bimiliha iyadoo kaluun xataa yalqa allaaha ilaa ilaahay uu kala kulmo waxaa isgarab socotay marka xasanadii oo mudaacaf ah iyo sayi'aadii oo hal xaba ah ayaa isgarab socotay ka warran marka ilaa ilaahay uu kala kulmo markaasaa deena laleeyahay yeh xasanadina hala xisaabo sayi'aadina hala xisaabo kifadan la saaro xasanadii tanna sayada hala saaro ma midda cuslaata aan aragne nasiib darro marka qofkay ku dhacaysa waa kuma waa kii xasanaadkiisii faraha badnaa intay waxba u goyn waayeen oo yaraadeen wax loo kordhiyo iyo wax loo laalaababa aan la imaanin xabadii sayi-aadee si u waday ee watirta u hayay oo u noqnoqonayay oo noqnoqonayay ay buuro gaadheen kaasa inkaa ku dhacday oo shaqi bacow ah oo inkaa ku dhacday waxadaana abu kurayb maxamed bn alcala alhamadani qaala xadaana abu khaalid alaxmar sulayman bnu xayaan can hishaam can ibni siriin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam man hama bixasanatin xasano qofkii doona falam yacmalha aan samaynin kutibad lahu xasana umaa loo qoray hal wanaaga waman hama qofkii hamiya bixasanatin wanaag faxamilahaan sameeyey kutibad lahu waxaa loo qoray casharan toban ilaa sabci miati dicfin ilaa toddoba boqoloo laalaad laga gaaro soo maarti marka inaad wanaagga iskaba niyooto oo khayr doono noqoto way fiican tahay marka oo shaygan haddaadan samayn xataa aad niyadda ka jeceshahay inaad casamadaasad ka helin nimanka tabliiqa ma aragta maxay leeyihin markay ku tashkiilaan oo ay dhahaan hayo yaa bixi ilaa akhiri marka dambe dadkii kale ee fadhiyey maxay leeyihin iska niyeysta iska niyeysta marka lahu lahu madkhal lahu baab ah, masaladaas markaa ma tira wixii wanaagahood niyooto xasanaad helaysaa waman hama bisayi'atin ninkii xumaan hamiya falam yacmala aan samaynin lam tuktab loo qori maayo wain camila hadduu sameeya qutilat waa loo qori xadaana shaybaan bn faruqa qaala xadaana cabdulwarid ibn cabdisamd an iljacdi abu cumaana qaala xadaana abu rajaal cudaariji wasmahu imraan abu rajaal cudaariji cimraan can ibni cabaasin cabdullahi bni cabaasin can rasuuli llahi sala allah alay wasalam fi ma yarwihi can rabbihi tabaaraka wa tacaala rasuulka wuxuu ka warinaya rabbi caza wajal xadiidu qudsi wey oo qur-aankii asagana waxbay isku khilkhilaafaan xadiid qudsiga iyo qur-aanka lafdigii iyo macnihii xagga loo ka ahaado qur-aanka laakiin waa matlu mutacabudu tilaawa la dhahaa ijaazna waa la socda oo taxadi waana la akrina oo akrintiisa laisku addoonsan laakiin xadiisulqudsi ilahay hadalkiisi weeyo salaad baan ku tukan dhihi maysid kuma tukanaysid ma aha mutacabudu tilaawa maaha midda kale qur-aanka xifdiga ilahay uu xifdiyey uu ballan qaaday inaa naxnu zalna dikra wainaa lolxaafiduun lqudsiga ma gaadhsiisna kalxadiidi nabawiyi oo kale weeyaan oo dadkaa loo daayay inay ilaaliyaan sanadkiisii iyo nuqaasha soo naqlinaysa waxaad arkaysa xadiiqudsi daciifa mawduuc baad arki ku mawduuca waxba ka jirin oo ninkii nabi maxamed ku been uuntay oo ku been uuntay ilahayna waa ku been uuman can rabbihi tabaaraka wa tacala qaala rabbi wuxuu yidhi ina allaha ilaahay kataba alxasanaati xasanaadkii buu qoray wsayiaati sayiaatkina waa qoray uma bayana dalika waa caddeey maxaa xasana lagu helaa maxaa sayi lagu helaa ilahay waa qoray xalaasha iyo way cadyihiin kadib uu noo caddeeyey faman hama ninkii hamiya bixasanatin wanaag falam yacmalha aan samayna katabaha allahu ilahay wuxuu u qoraya cindahu agtiisa xasanatan kaamila xasano kaamil u qoraya wain hama hadduuse hamiyo bihaa xasanadii buu hamiyey facamilaha markaasuu sameeyey katabaha allahu caza wajal waa u qoraya cindahu cashra xasanaat toban buu u qoraya ilaa sabcimiati dicfin toddoba boqol laga gaaro ilaa adcaafin kaiira toddobadii bay sii dhaafay kuwa fara badan oon waxaad ogaan jiran jiri soonkii buu ilahay leeyahay fainahu lii wa ana ajzi bih lamama yaqaano soonka meeqaa lagu saxaa meeqaa hawaabkiisa la helaa meeqaa ajirkiisa gaadhsiisan yahay rabbi cizan baa garanaya subxana wa tacaala fa inahu lii wa ana ajzi bih wain hama bisayi'atin hadduu xumaan doono qofku falam yacmala uuna samaynin katabaha allahu cindah ilahay wuxuu u qoray xasana kaamila ayuu qori xumaan buu doonay waa ka noqday ilahay dartii inamaa tarakahu min jaraaya waa soo maray wain hama biha facamilahaa intuu xumaantii hamiyey buu ku dhaqaaqay katabaha allahu sayi'ata waaxida hal sayiha ayuu ilahay qoraya waxadadana yaxya binu yaxya قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبو عثمان في هذا الإسناد معنى حديث عبد الوارث وزاد ومحاها الله سيئاتي كليgeeda loo qoray baa haddana maxaaha allahu ilaahay uu tiri bimashiyatihi wa fadlihi wa raxmatihi buu ku tiri bitowbati alcabdi buu ku tiri bilistikfaari buu ku tiri haddana sayi'adii laftirkeedii way tirmi kartaa laakiin xasanadii waa un kuusii qormi oo lagu sii dhigi sayi'adii laftirkeedii toobadii iyo istikfaartii u noqodkii iyo allaha raxmaana inuu iskabaa dhaafo oo acmaashaada kale uu kuu ictibaaro walaa yahliku marka ma halaagsamo cala allaahi ee maca allaahi caladan macna macawe cala allaahi ee maca allah ilaahay maciisa iyo raxmadiisaas waasaca ah ilaa haaliku qof halaagsamay unbaa halaagsama qof shaqi ah oo dhur darsaday oo inkaan ku dhacday qofkaa umaa raxmadda ilaahay ee waasaca ku halaagsama oo ninka xasanadiisii la yidhi toban ugu yaraan baa loo qori sayi-adina halkaasoo weliba laga daba tegi karo ayaa loo qori oo sayi-adiisii ay ka badatay xasanadiisii ka waran ninkaa waa mid halaag ilahay u qoray kaa ku dhacday wey walaa yahliku cala allahi ilaa haalik qaal baabun wuxuu ku saabsan yahay bayaanu waswasati waswasada oo la caddayn fi liimaani la waswaaso wamaa yaquuluhu wuxuu dhahaya addoonku man qof wuxuu dhahaya wajadaha waswasada iimaaniga ah helay waswaaska shaydaanku waa wax ummadda lagu salliday oo haddana loo sakhiray usluubka iyo qaabka ummadda lagu baadiyeeyo iyo tashakulka iyo hadba dhinacyaha uu ka imaanayo iyo sidau hadba isku ekaysiin loo sakhiray meelaha uu geli yajri min aadam majra dami xididahaas dhiigu raaci wadnuhu fadhiisan mara marra waa khanaas marra waa waswaas marra waa khanaas marra waa waswaas markaad dikriga ilaahay aada akhriso istifaar ku dhawaaqdo tawxiidsato toobadkeedo rabbi qalbigaada qaabiliso khanaas weeye waa isgabin marka kalena waswasadiisa uu bilaabaya waa dhaqaaqaya wax marka daali oo noogi oo saaxan ma aha ummaddaa lagu salliday imtixaan wey walidaalika dadka imtixaanka gudba ee shaydaanka iska reeba oo dagaalkaas kula jira ilaahay subxaanau wa tacaala daartaa qiimaha badan daarulcadni ayuu abaal oga guday salaamta allana waa helay qofka asagaa ah. marka waswasada shaydaanku madaakisha uu leeyahay way fara badan yihiin culamada qaar aad bay u farabadiyaan meelaha uu shaydaan kaa geli karo waxyaalo badan ayuu soo muhan waxau laakiin haayada ee ujeeda waa maxay ujeeddada u weyn ee ujeedo waa iimaanka inuu dhaawaco oo qofka uu iimaanka ka saaro oo kufri iyo gaalnimo uu geliyo wuxuu u sacyinaya u weewtaa wey halkaasaa u xariiqan oo gool u ah laakiin intaa ka horaysa wuxuu isku dayay inta ugu yar ee uu kugu samayn karo inuu kugu sameeyo ay isku dayaan hadday noqoto inuu kaa galo waysada waswasadiisa salaada mid waxaaba jira nabiga uu yihi kinzab baaldaa magaciisa kinzab waysadu shaqadiisa waa waysadu waysada inuu kaa waswaasiyo waa wayse madaxi maadaan ma sixin lugihii maadaan dhaqin waxbaa kaa imaaday waysada bay kaa burtay shaqadiisa waaba taaba salaadaa qiimaha badan sidaad ku gaari lehed ayuu isku dayay inuu baloog dhexda inuu dhigto isku dayaya waa waswaas hadduu ku soo galo marka ogow jidkii baad haysaa jidkii iimaanka lagu weerarayay waddadii hadday bilaabatay qof wuxuu ka galayaa isijadii buu ka geli iyo maada isijaysanin weli waxbaa kaaje kaa kaa socday iyo waxbaa e, milaqmilaqleyn waxbuu ku dhahaya dadka qaarna kaas ku gelaya qaar salaadii buu ka geli a salaada xaggeedu ka gelaya ninba meel buu ka gelaya wuxuu socdoo soo dhutiyaba marka dambe wuxuu imaanaya iimaankiibuu imaan ilaahay subxaanahu wa tacaala halkaasuu markaa iyuu kaa shaki gelinayaa sidii markaa la samayn lahaa cilaaj nabawi annabiyulkariimu nabigeena sala allah alay waslam ee wanaagsana qiimaha badan daawadiisii unbaa lagu daawoobi marka cilaajkii baa kana daawadii shaydaan waswaaskiisa la iskaga celin lahaa ayaa soo socota marka qala xadaanii zuhayr bnu xarb qala xadaana jariir ibn cabdilxamiid adabbi can suhayl bin abi saalixin can abihi abu saalix samaan can abi hurayra qaal jaaa naasu dad baa yimid fiiri hal qof ma aha dad badan bay haysataa way soo banaan dhigeen banaanka iskeeneen jaaa naasu dad baa yimid min asxaabi nabiyi saxaabada nabiga ka mida fasa'aluuhu waxay weydiiyeen inaa anaga kan sheegay kan sheegay kan sheegay anagu waa arkay inaa saasay dhahayaan inaa najidu waxaan helaynaa fii ka helaynaa maa waswasa yatacaadamu axaduna midkaana uu ku weynaan oy ku adag tahay an yatakalama bihi inuu ku hadlo waxaan afka la soo marin karin oo lagu hadli karin oo waswaasa yaa qalbiga shaydaan nagaga tuuraya maxaan samaynaa qaala nabigu wuxuu yidhi waqad wajadtumuuhu oo ma hesheen arrintaa ma dareenteen qaaluu nacamhaa waan dareenay qaala nabigu wuxuu yidhi daaka dareenkaas dareen horta maynagu dhacay haa ma ka sheegateen waswasadaasi far iyo difaac ma ku jirtaan daaka sariixu liimaan iimaankii oo banaxla wey saasuu nabi sal la alay slam iimaankii oo banaxla weeyaan daakadaasi waswasadana waa loo celiyaa helitaanka iyo sheegashadan ay saxaabadu sheeganayaan ay ka xun yihiinna waa loo celiyaa in waswaso qalbigaada u galo gaal ma waswaasaayo munaafiqna ma waswaasaayo waa degay meel uu iska dhigay oo meel ku hubsaday yuu islaamka soo aaday marka haddaad idinka waswaasaysaan dad wax ra-sumaal haysta oo wax haystaad tihiin oo mu'miniin baaba tihiinba marka shaydaankii idinka wanaaggiinni buu quuri leeyahay mu'miniin baa tihin waxaa kaloo lagu fasiraa oo iyadana ay geli in saxaabadu ay xanuunsadeen oo iimaankoodii u xanuunsadeen oo shaydaanka soo gelidda uu soo gelaayay ay ka xanuunsadeen shaydaanna ma rabo in laga xanuunsado ee in la aqbalo oo lasoo dhaweeyuu rabay in marka aad dagaal kula jirtaan ood nacdeenba oo nacaab oga sii kordhay taasaaba waxay tahay sariixul iimaan iimaankii oo badhaxla oo aan maaragtay badhaxla'aana inaad mu'miniin tihiin difac ku jira difaac ku jira ayaad tusaysaa fii sunani abi daawuud waxaa ku sugan xadiis saxiix albani uu saxiixiyey abu hurayra radi allahu canhu uu warinayo nabigay u yimaadeen markaasay u sheegteen oo dheheen dhibkanaan haysanaba alla waxaanan ku hadli karin oo culus oo qalbigaana ku jira markaasuu nabigu wuxuu yidhi allahu akbar allahu akbar allahu akbar saddex jeer alxamdu lilahi aladii radda kaydahu ila alwaswasa ilaahaygii dhagarti uu doonaayey waswaas ku celiyey ayaa mahad iskale wax kale hadduu heli waayo waxay shaqadiisa noqotay jalafaq shaydaankii jalafaq bay noqotay iyo inuu had meesha kaga galo ku waswaasiyo wax kuu sheeg sheego oo deena aad tiraada kirta ku hayso lacanado shaydaanka iska naarto intaasoo kale marka shaydaanku waa dhulwaa horar ah oo laiska celinayo loo soo jeedo xoolaha kaa qaadi maayo intaasay marka sheekadiisa noqotay tabartiisa alxamdu lilahi aladii radda kaydahu ila lwaswasa ayuu nabig sala allah alay slam qaala waxadaana moxamed bnu bashaar bin da qaala xadaana ibn abi cadiyin can shubaxa وxadثnي محaمد بن cمر بن جبلة بن أbي الrwاd وأbوبكر بن إسحاq qاl xadثna أbوljawاab عن cmاar بن زurayqi kilahma عن أعmش سlayman عن أbي صالح السمان عن أbي هurayra عن النبي صل sلم بhda الxadيiث xadikaaso kalu sheegay qal xadثna yusف بن yعqوb السفاr qal xadثna عlي بن cafاn عن سعyر بن الkخimسi عن مغيرة بن مqسب عن إبراhيم النخعي عن لقمة بن وقاص لqمة بن qays عن cabdاللahi بن masعوud الhudل qاal suئla النبy nabiga waxaa la عن الwaswسة waswaaskan ka warranaba allow shaydaanka uu qalbiga nabiga ridaayo qaala tilka maxdu liimaan iimaankii oo baraxla weeyaan muuminiin baad tihiin difaaciina wata ah, wey waladiina jahaduu fiina lanahdiyanahum subulana adun marka halabada iyo xooga yeelana xadaana haaruun bnu macruuf wamaxamed bnu cabaad walafdu lihaaruun qaala xadaana sufyaan can hishaam can abihi can abi hurayra qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi laa yazaalu naasu dadku kama zuulayaan yatasaa'aluuna inay isweydiinayaan su'aalo oo masalo ay dadka weydiinayaan culamada xataa yuqaala ilaa laga dhaho wax kasta markaa laga jawaabo oo su-aal walba ay mohdaan marka dambe wuxuu shaydaanka gaarsiin hadalkanu gaarsiin xataa yuqaal waxaa la leeyahay haadaa waxan oo idil khalaqa allahu ilaahay baa abuuray koonkan dhan ilaahay baa abuuray cirkii dhulkii waxay ku jiray faman khalaqa allah yaa ilaahay abuuray buu gaari shaydaan ilahay yaa abuuray faman wajada ninkii dareemo hela min dalika waswaaskaa shayan wax ka mida ah, falyaqul ha yidhaahda aamantu billah ilahay baan rumeeyey wax oga dara shaydaan ma jirto aamantu billaah ilaahay baan rumeeyey waxdaaniyadiisii ifraad alcibaada lilahi bay xumbaarsan tahay ilaahay baan rumeeyey anigu mumin baanahay haddaad mumin tahayna wixii ilaahay subxaanahu wa uu ku amray unbaad ku gowracantaad qaadan wixii kalena kuma jirtidba saas way marka aamantu billah ana ilaahay baan aqoon aqaanaa keligii baan rumaysnahay subxaana allana waa allaha khaaliqa ee wax walba abuuray isagana wax abuuray uusan jirin qadiimka ahee muxuu ahaa eh, azaliga ahe weligiisba jiray jirina doona allahuma anta alwalu falaysa qablaka shay wa anta alaakhiru falaysa bacdaka shay wa anta alaahiru falaysa fawqaka shay wa anta albaatilu falaysa duunaka shay ducada waxay ka mid tahay ducada waswasada iyo shaydaanka lagu fiijiyay ka mid tahay qul wallahu ad akhrisaa kamida aamantu billahi inaad tiradaa kamida waxaasoo dhan waxa weeyaan aawac uu ka kicin buu iyo shadaahku ku reebi adigana iimaankaadi iyo yaqiintaadi baa kuusoo noqon xadaana maxmuud bnu haylaan qala xadaana abu nadr mundir xadaana abu saciid almuadib can hishaam bn curwata bihada lisnaadi ana rasuula lahi sal slam qaal yaati shaydaanu shaydaan baa imaan axadakum buu u imaan fayaqulu wuxuu dhihi man khalaqa samaa horta cirka yaa abuuray markaas waa wuu soo galay awow man khalaqa alarda dhulkaasa yaa abuuray fayaquulu allah ilahay baa abuuray wadhaye markaasaa marka wa kasta ilahay baa abuura tiraado oo alla yaa abuuray buu ku gaarsiinaya marka uma dakara bimili wazaada warusulihi warusulihi rusulihi waxay ku xidhan tahay aamantu billahi ilaahay baan rumeeyey warusulihina waan rumeeyey taas manaa halka markaa marka horeba inaa iska oodaa la rabaa haddii halka uu ku gaarsiiyana shaydaanka iska naarto waa imaan doonaa nabiga hadalkiisa alayh salam waa kan qala xadaanii zuhayr bnu xarbi wacabd bnu xumedin jamiican an yacquub qala zuhayr xadaana yacquub bn ibrahim asacdi qala xadaana ibnu ahi ibnu shihaab azuhri can camihi adeerkiis ibn akhi shuhrigaas ibn akhi ibn shihaabkaas waxaa la dhahaa ya yuwaafiqu ismahu isma rasuuli illah wasma wasma abiihi isma abi rasuuli illah soo sama maxamed ibn cabdillaahi ibn akhi ibn shihaab iyo ibn akhi zuhri mararka qaar ad arkaysaa waxaa la dhahaa maxamed bin cabdillahi baa la dhahaa miyaad ka habaaba maxamed bin cabdillahi maad garan waaye ya waka waxyaala waa lagu xifdiya kamid ta ah, marka qaabka waa xifdi rabto wax kalaa lagu lagu lagu lagu soo xidhaa meelagaday baa loo samaystaa ibnu akhi ibnu shihaab moxamed ibnu cabdillah can cami adeerkii waa kuwa marka adeerkii waa ibnu shihaab azuhri ah, maxamed ibn muslim qaala abaranii oo moxamed bin cabdillaahi ibnu shihaab ayuu noqon kaas can cami moxamed bn muslim qaala akhbaranii curwa bn zubayr ana abaa hurayrata qaal qaala rasuulu lahi sala la alay slam nabiga ala slam wuxuu yidhi yaati shaydaanu shaydaan baa imaan axadakum buu u imaan fayaqulu wuxuu dhihi man khalaqa kada waxaa yaa abuuray wakada waxaa xataa yaquula lahu ilah u kasoo gaarsiiyey man khalaqa rabak rabbigaa yaa abuuray waswaaskii faidaa balaqa dalika halkaa markuu gaadho falyastacid billaahi ilahay ka magangalo walyantahi hana ka joogo oo fiirso waa cilaajkii marka daawadii nabiga alayh salaatu wasalaam lilwaswas walmusawisiin kuwa waswaasa kuwa waswaasa ducada cilaajkooda uh, waa kan waxaad leedahay orto shaydaanka iska nar acuudu billahi min ashayaan arajiim kadib deenna ka joog ka joog su-aalahan aad jawaabtooda raadinayso waxa kula hadli waa shaydaane jawaab ha u raadinine mawduucan iyo su-aal weydiin iyo jawaabtan aad u fadhido jooji meel kale aad wey walyantahi ha ka joogo ah, ha ka joogo macnaheedu waxa weeyaan meeshan mawjada marka hore aad ku jirta ee jawaabta iyo shaydaankan aad u halayso eed warkiisa dhegaysanaysa intaa ka tagto mawjada bedel meel kale aad mawduuc o dhanba bedel walyantahid waa saas qala xadaanii cabdlmalik bnu shucayb bnu layth qala xadaanii abi can jaddi qala xadaanii cuqayl jadka waa layth bnu sacdigii wey xadaanii cuqayl bnu khalidin qala qala ibnu shihaabin akhbaranii curwat bnu zubayr an aba hurayra qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam yati abdu adoonka abda yaati lcabda waxaa u iman ashaydaanu baa u iman fayaqulu wuxu hi man khalaqa kada wakada midl xadiid ibn akhi ibni shihaab oo kale xadaثna cbdالwاrث بn cabdismdi qal xadaثna abi an jdi an ayub an mحamed بn sirin an abi hurayra an النabiy salى الlaه alيه waslam qaal laa yazaalu الnaasu dadka kama zuulayaan yasأaluun inay su-aalo weydiinayaan ysaluunakum can cilmi cilmiga inayna weydiin oo sheekhu su-aasha ka waran maslada ka waran xataa yaquluu waxay dhahayaan hada allah alla waa kan oo khalaqana waana abuuray faman khalaqa allah ilaah abuuray halkaasuu gaarhaya afkay bay kala soo baxayaanba marra waa waswaas qalbiga ku jira marra su-aashaasi banaankiiba soo dhigeen culimmada weydiinayaan qaala wahuwa aakidun abu hurayra wuxuu hayaa biyadi rajuli nin buu gacanta hayaa markuu abu hurayre xadiidka ka sheekeynayay nin buu gacanta hayaa fa qaala wuxuu yidhi sadaqa allahu wa rasuuluh alla iyo rasuulkaba ruuntood wey qad sa'alanii waxa i weydiiyey su-aashan itnaani laba nin wa haada kana aan gacanta hayana athaaliu waa kii saddexaad aw qaala waaxidun mid baa hadda ka hori weydiiyey wa hada thani kana waa kii labaad oo ileh haada allahu khalaqanaa faman khalaqa allah ilaah yaa abuuray marka arrintii uu nabiga alay salam yii culimmadu ay weydiin doonaan waa ay haysataa buu le waa kan waswaashaana jir maxaa la sameyn marka shaydaanka iska naar shaydaan baa kusoo galay acuudu ah, billahi min shaytan rajim taa tiraahdo ka joog mawduucaas iyo waxaa sii dhexgalayso waa hadyigii nabiga sala allah alay wasalam fiir yani baaxadda ay leegtahay waswaaska inta uu dhan yahay shaydaan meeshuu qofka gaadhsiiyey iyo erayga lagu daaweeyey yaridiisa fiir falyastacid billahi walyantahi qaala wahuwa aakidun biyad qaala waxadaaniihi suhayr ibn xarbi wayacquub adawraqi qaala xadaana ismaaciil huwa bnu culaya can ayuuba can muxamed ibni siriini qaala qaala abu hurayra laa yazaalu naasu bimili xadiidi cabdilwaarisin kayra anahu lam yakun inabiya fi lisnaadi ma sheegin walakin qad qaala fi akhiri xadiid sadaqa allah warasuulu ilahiy rasuulkiisa sadaqa allah warasuulu buu yii marka intan dambe ee nabiga alayh salaatu wasalaam hadalkiisa uu soo xigtay laa yazaalu naasu intaamuuna sheegin waxadaanii cabdlahi bn ruumi xadaanii cabdullahi bnu rumi qal xadana nadr bn muxamedi qal xadaana cikrima huwa bnu camaar qal xadaana yaxya qal xadaana abu salmta الzuhri can abi hurayrata qaal qaala lii rasuulu lahi sal la alيه waslam nabiga wuxuu igu yidhi laa yazaaluuna dadku ka zuuri mahayaan yasaluunakum yasaluunaka inay ku weydiinayaan ya aba hurayra abu hurayrow xataa yaquuluua ilaahay ka dhahaan su-aalihii hada allahu faman khalaqa allah ayay dhihi doonaan qaala abu hurayra wuxuu yidhi fabayna ana fi masjid anoo masaajidka ku jira qaala wa ana anigoo fa bayna ana fi lmasjid anoo ku jira id ja'anii naasun dad baa ii yimid min alcaraabi dadkii reer baadiyaha mid kamid aha ii yimid faqaaluu waxay dhahen ya abaa hurayra haada allah faman khalaqa allah ilahay yaa abuuray ilahay waa kan khalqeen oo dhan ba ilahay baa abuuray haada allahu waxaanu haada alkhalqu allahu khalaqa allahu ilahay baa abuuray ee faman khalaqa allah ilahay yaa abuuray qaala fa akhada xasha markaasuu quruurax intuu qaatay bikafii sacabkiisa dhuubkiisa carra intuu ku qaatay iyo dhagaxyad yaryar uma qaala quumuu quumuu iga kaca iga kaca idhaafa idhaafa sadaqa khaliilii midkaan jeclaahu nabi maxameda sala alla alay slam run buu sheegay inuu iweydiin doono su-aashaa la weydiin doono ii sheegay waa kan waa ay weydiiseen qaala xadaanii maxamed bnu xaatim qaala xadaanaa kaiir bnu hishaam qaala xadaanaa jacfar bnu burqaan qaala xadaanaa yaziid bnu asam qaala samictu aba hurayrata yaquulu qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam layas'alanakum nnaasu dadka waa ina weydiin doonaan oo ina weydiin doonaa can kulli shay wax walba xataa yaquulu waxay dhihi allahu khalaqa kula shayin faman khalaqa su-aalaha qaar looma baahna su-aal cilmi ku dhisan fiqi ku dhisan axkaam ku dhisan xalaal iyo xaaraam ku kala baran wax kuu tari awoodeedii aad leedahay ayaa la rabaa inaad meelo kala fanaata lama baahna su-aalaha faraha badan ummadihii horea lagu halaagay buu nabigu sala allah alay wasalam yidhi qala xadaana cabdullahi bnu camir bnu zuraarata alxadramiyu qala xadaana moxamed bnu fudayl can mukhtaar bni fulful can anas bni maliki can rasuuli اlahi salى اlahu alيه waslama qaal qaala allahu caza wajal ilahi wuxuu yidhi ina ummataka laa yazaaluuna yaquuluun ka zuuli maayo inay dhahayaan ma kada ma kada waxaa muxuu yahay waxaa muxuu yahay oo mar walbaba tacliil iyo cilal la raadin wax walbaba taqacurkaa lama baahna iyo tacamuqaas in hoos lagu dheeraado wax walba oo aad loo sii galgala lama rabo lannahu xuduuda insaanka iyo fahamkiisa ama macrifadiisa waa xadidan tahay meelo uun maskaxdiisana ayna gaari karin garaadkiisana uuna gaari karin awooddiisana uunan lahayn ayaa jirta nabi muuse calayhi salaatu wasalaam kaliimullah ayaa wuxuu yidhi rabbi arinii andur ilayk ah, inaan ku arkaan rabaa rabbiow buu yidhi waa maqlay hadalkiisi buu maqlay waa la hadi jiray inaan ku arkaan rabaa buu yidhi lan taraani meesha ma gaarsiisnid baan awooddaa malihid buur baadan iska xajin karin wax yaroo tajalli ah oo ilaahay uu muujiyey la burburtay muusena buurtii burburkeedii buu la maaragtay la qaracmay oo la suuxay marka waxyaalahaad awooddaada ka baxsan baa jirta oodan geri karin xataa yaquuluuna waxayba dhihi doonaan hada allahu khalaqa alkhalqa faman khalaqa allah ay ilaahayaa abuuray dhihi doonaan looma baahna marka taas xadaana isxaaq bin ibrahim qaala akhbarana jariir xa waxadana abubakr bin abi shayba qaala xadaana xuseyn bnu caliy can zaaida kilahuma can mukhtaar ibn fulfulki way can anas bin maliki can nabi bihada alxadiid ayra ana isxaaq lam yadkur qaala qaala allahu ina ummataka baabu wuxuu ku saabsan yahay waciid man iqtadaca xaqa muslimin biyamiinin faajira binnaar wallah aclam bilahi towfiq sala allah wasalam ala nabiyina mxamed